alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala ali muxamed wa salama tasliiman kasiira waxaynu xalay gallay muqadimadii tafsiirka oo aynuugu tala gallay bal usuusha tafsiirka inaynu wax ka tilmaanno markaa majliskii labaad oo isaguna isla mawduuca ku sii saabsan baynu caawana in allahu tacaala geli doonnaa saynu hore u soo sheegnay tafsiirku wuxuu u qaybsamaa tafsiirun bilma'huur iyo tafsiirun bira'yi siday culammadu ka cabbiraan in wax la soo naqliyey oo la soo wariyey oo qur'aanka iyo xadiiskuba ka mid yihiin iyo aasaartii saxaabaduba in qur'aankii lagu fasiro waa tafsiir markaa naqli ah oo la soo wariyey oo qaarna qur-aankii qur-aanka lagu fasiraayo aayaddiiba aayad kale lagu fasirayaa isla meesha ha ku jirto ama meel kale oo qur-aanka ka mid a ah ha kaga jirte eg marna qur'aankiibaa waxaa lagu fasirayaa axaadiistii nebiga sala allahu calayh wasalam baa lagu fasirayaa ama nebigu toos aayadda ha u fasiro ama xadiis kaloo uu si kale u sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam oo aanu aayaddan xusin ha lagu fasiree waa markaa qur-aankii oo xadiis lagu fasiraa nooca saddexaad waa qur-aankii oo aasaarta saxaabada nebiga calayhi salaatu wasalaam laga soo wariyey lagu fasiraayo aasaarta saxaabada laga soo wariyey waxay aqbali kartaa in wax nebiga ay ka maqleen tahay oo xadiis nebi ay ahayd oo aynay hadda nebigii u tiirin oo iyagu calaa sabiili fatwa ay u sheegeen wayna dhacdaa saxaabadu inay saas sameeyaan mas'alaa laga yaabaa nebiga inay ka maqlaan calayhi salaatu wasalaam dabeedna wakhtiyada qaarkood iyadoo mas'aladii aynay waxba nebiga u tiirin ayay yidhahdaan masaladaasi waa sidaa iyo sidaa iyo sidaa ama aayaddaa macnaheedu waa sidaa ay yidhaahdaan mar kale asbaab nuzuul bay saxaabadu ka warramayaan oo sababtay aayaddu ku soo degtay ka warramayaan taasina waxay ka dhigan tahay xadiis marfuuca saynu hore u soo sheegnay mar waxay sheegayaan arrin haybiyay sheegayaan oo ka warramayaan oo aan ijtihaad aqbali karin ra'yigooda aynay waxba kaga odhan karin ee ilaaba ilaa ay tahay wax markaa marfuucnimo lagu xambaarayo nebiga in loo kor yeelaayo oo xadiis nebi ay ka dhigan tahay oo marfuucun xukuman nooca la yidhaahdo ay noqonayso wakhtiyada qaarkoodna saxaabadu mas'ale ay ku ijmaaceen inay tafsiirka ku sheegaan waa dhacdaa intaa dhammaanteedna xuja weeye qadar kalea soo raacaya oo aasaarta saxaabada ka mida ah, oo ay dhici karto saxaabadu inay isku khilaafeen aayad tafsiirkeed asbaabaha la ysugu khilaafo tafsiirkana waynu sheegi doonaa maxaa keensada in la ysku khilaafo meelaha qaarkood oo tafsiirka qur-aanka ka mid a ah. aw laamastumu nnisaa'a saxaabadii nebigu sala allahu alayh wasalam waa isku khilaafeenoo taabashadan dumarka la taabanayo ma waxaa looga jeedaa taabashadii caadiga ahayd ee gacanta lagu taabanayey oo kale mise waxaa looga jeedaa sarbeeb laga sarbeebaayo galmada asxaabtii nebiga isku khilaafay a'immadii ka dambeeyeyna sidii saxaabaduba isugu khilaafeen ayay iyaguna isugu khilaafeen cabdullaahi ibnu cabbaas waxau yidhi aw laamastum nnisaa'a waxaa looga jeedaa dumarka haddaad taabataan haddaa u galmootaan baa looga jeedaa oo waa kinaayo ibnu cabbaas baa odhanaya ibnu cumarna wuxuu yidhi maya taabashada waxaa looga jeedaa aljasu bilyadi in gacanta lagu taabtaa looga jeedaa sidaas saxaabadu isugu khilaafeen ayaa a'immadii madaahibtuna isugu khilaafeen a'immatu lfiqhi waa halkay ka timi taabashada dumarku weysada ma jebisaa mise ma jebiso aw laamastumu nnisaa'a siduu ku fasiray cabdullaahi bnu cumar iyo cidda raacday marka lagu socdo waxaa ka imanaysaa inay weysada jebinayso taabashadoodu marka lagu socdo sida cabdullaahi bnu cabbaas iyo ciddii raacday ku fasirtay oo ah galmadaa looga jeedaa aw laamastum bimacnaa aw jaamactum nnisaa'a oo kinaaye ay tahay waxaa ka imanaysaa taabashada dumarka la taabtaa waysada ma jebiso waa halka khilaafkaasi ka soo baxay marka ma macnihii xaqiiqigee taabashadaa baa looga jeedaa mise macnihii kinaayada aha baa looga jeedaa tafsiirka luqawiga ah luqa ahaanta in la fasirayo bay isugu khilaafeen altafsiiru bilma'huur marka la yidhaahdo aahaarta taabiciinta laga soo wariyana cumuumkaa waa gelaysaa walow bacdigeed yaena xujaba noqonay nooca labaad waxaa la yidhaahdaa tafsiiru lqur'aani bilra'yi walijtihaad in qur'aankii lagu fasiro ra'yi iyo ijtihaad ra'yigana waxaa looga jeedaa ijtihaadkaa laga tilmaamayaa ra'yigu wuxuu u qaybsamaa ra'yi xun iyo ra'yi wanaagsan buu u qaybsamaa oo ijtihaadkii qaldan ee ansaxnayn ee khata ahi wuxuu noqonayaa ra'yiga madmuunkuu gelaya kii jahli iyo aqoon darro ku dhisanna ra'yiga madmuumka abuu ah buu gelayaa aahaar waa la soo wariyey ra'yiga dhaleecaynaysa ilaa axaadiis nebiga loo rafcinaayo tirmidi iyo kayrkiiba soo wariyeen baa jirtaa culammada qaarkoodna ay taxsiiniyeen qaarna ay sanadkeeda daciifiyeen sida xadiiska tilmaamaya man qaala fi lqur'aani bira'yihi faqad akhta'a wain asaaba kii qur'aanka ra'yigiisa wax kaga yidhaahdaa xataa hadduu markaa asiibo ay ugu beeganto wuu khata'ay xataa hadduu asiibo oo sidii saxda ahayd ay u waafaqdo wuxuu noqonayaa mid gefsan waayo jahl iyo aqoon darro ayuu ku hadlay inuu aqoon darro kaga hadlo qur'aankana uma bannaanayn walaa taqfu maa laysa laka bihi cilm ha raacin waxaan cilmi kuugu sugnay marka aqoon darro in shareecadii lagaga hadlo dee ma bannaanayn saas aawadeed baa muxaramaadka lagu daray قل إنما حرم ربي alfawaaxisha maa dahara منها wma batna والإثم wاlbagya بغير الحق وأن tushrikuu بالله ma lam ينزل به sulطaana وأن taquluu clى الله ma la taclamuun muxaramaadkii waxaa lagu daray in allah laga sheego waxaan cilmi loolahayn marka xadiiska caynkaa sheegaya riwaayaadka qaar waxaa ku soo arooray falyatabawaa maqcadahu min annaar laakiin axaadiista culammada qaarkood way markaa taxsiiniyeen oo sida xadiiska horeynu sheegnay man qaala fi lqur'aani bira'yihi faqad akhta'a wain asaaba imaamu tirmidi waa taxsiininayaa wa kadalika a'immo kaloo taxsiiniyeyna waa jiraan inkastoo sheekh albaani axaadiistaas uu markaa sanadkooda dhammaan daciifiyey laakiin xukum ahaan inay noqonayso mid mamnuuca in aqoon darro lagaga hadlaa waa mid la ysla oggol yahay oo jahli iyo aqoon darro in lagaga hadlaa inay bannaanayn waa la ysku waafaqsan yahay xataa hadduu asiibo wuxuu yahay mid markaa mukhti ah oo gafay waayo tariiqii markaa lagaga hadli jiray kagama hadlin hallaa sa'aluu idaa lam yaclamuu inamaa shifaa'u lciyi su'aalu saa xadiiskii ibnu cabbaasba ku timi marka qofku waxaanu cilmi u lahayn waa inaanu gelin marka aahaar badan baa la soo wariyaa oo saxaabada iyo taabiciintaba laga soo warinaayo oo ra'yiga ay ka digayaan oo dhaleecaynayaan waatuu yidhi caliyu bnu abi taalib xadiiska markaa haabitkee ka sugan ee abu daawuud sunankiisa ku soo wariyey low kaana addiinu bira'yi haddii diintu ra'yi ku sugnaan lahayd in markaa khufka xagga hoose laga masaxo ayaa ka awlaysnaan lahayd oo ka habboonaan lahayd in xagga sare laga masaxo hadday ra'yi diintu ahaan lahayd laakiin ra'yi baynay diintu ahayn waxaanan arkay buu yidhi caliy bnu abi taalib baa odhanaaya rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam baan arko khufaynka waa hargo sidii sharabaadko kale loo gashadaa khufayn la yidhaahdaa oo keligoodna waa lagu socon karaa waa harag sharabaada ah. waxaanan arkay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo xagga sare ka masaxaaya marka diintu ra'yi maaha hadday ra'yi ahaan lahayd xagga hoose in laga masaxa ka habboonaan lahaydna xagga sare laga masaxo xadiiskana culamada qaarna waa taxsiiniyeen qaarna waaba saxiixiyeen waa xadiis haabitoo sugan wey waxay culamada qaarkood yidhahdeen aslu dalaali kulli man dalla alra'yu dhammaan cidda luntay baadidooda waxa u asal ah ra'yi inay si ula muuqato sidii iska raaceen waxaa loo jeedaa ra'yiga nusuusta ka hor imanayaa laga tilmaamaya oo qur'aanka iyo xadiiska ra'yiga caaridaya ama ra'yiga jahliga iyo aqoondarrada ku dhisan ayaa looga jeeda laakiin culammadu waxay yidhahdeen ra'yigu wada madmuum ma aha ee ra'yiga faasidka ah ama jahliga ku dhisan ama nusuusta ka hor imanaya ayaa la dhaleecaynaya wamaa ruwi min dammihi faqad cuni bihi aladii cala alfasaadi qad buni wixii markaa lagu soo wariyey dhaleecaynta ra'yi la dhaleecaynaayo ama qiyaas markaa la dhaleecaynaayo waxaa looga jeedaa kii fasaad lagu bineeyey ee fasaad lagu dhisay kaasaa looga jeeda ra'yiga madmuumka waxaa soo gelaya la dhaleeceeyey tafsiir bidca in lagu fasiro oo cid qabtaaba ayna jirin oo cid ahlu sunno ah oo ku tagtayba ayna jirin waqtiyada qaarkood bay culammadu waxay yidhahdaan tafsiirkaasi wuxuu ku dhisan yahay bidco ayuu ku dhisan yahay oo salafkii waxay ku kulansanaayeen khilaafkiisa yowma nadcu kulla unaasin biimaamihim waxaa jira tafsiir odhanaya waxaa loogu yeedhayaa biimaamihim ay biummahaatihim hooyooyinkood baa loogu yeedhayaa oo mid walba waxaa la odhanaya inay heblaayo culammadu waxay tafsiirkaasi waa tafsiir bidcaah waayo cid salafkii ka mida saxaabadii nebiga sala allahu alayh wasalam iyo taabiciintii iyo atbaacu taabiciintii axad sidaa yidhi oo laga hayaa ma jiro khilaafkeeday ku ijmacsanaayeen waa midda labaadee ummi imaam laguma jamciye ummahaat baa lagu jamciyaa hadday tahay yacni markaa yacni ummahaatul xayawaanaat hadday tahay wixii nool hooyadood ummahaat baa lagu jamciyaa waxaa noolayna ummaat baa lagu jamciyaa oo ha-daa laga saaro marka imaam in lagu jamciyaa wax jira maha carabi ahaanna saasayna u jirin waa midda saddexaadee axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam ee sixaaxa waxaa ku soo aroortay in dadka aabbahood loogu abtirinayo loogu yeedhaayo waa saxiixu muxuu sheegaayey ninkii ballanka burin jiray calan baa loo taagaa calan ayaa xaggiisa dambe laga yeelaa markaasaa dadku ku tilmaansanayaa li haadihi khadratu fulaan ibnu fulaan waa ballanburintii hebel oo ina hebel ah hadda ina heblaayo ah maaha waa ina hebel ah axaadiistaasina sixaaxay ku soo aroortay waa yahay waxaa ka mida masalan qowlka odhanaaya wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbiha naadira nadarkii mu'miniintu ilaahay arkaysay ee ay eegaysay ee daawanaysay ilaahay inaan lagu fasirinee la yidhaahdo sawaab bay suganayaan waa tafsiir bidca ah walow markaa cid yacnii culamo ah zalla ahaan baa uga dhacdeen waa yahay marka tafsiirka qur'aanka la fasiraayo ra'yi maxmuuda lagu fasiraayo waxay noqonaysaa waa midda koowaadee waa inaanu ka hor iman nusuusta oo nas iyo ijmaac toonna waa inaanu caaridin e, hadduu nas ama ijmaac caaridaayo qur'aan aayad qur'aana ka hor imanaayo ama xadiis nebi calayhi salaatu wasalaam uu ka hor imanaayo ama ijmaacii culammada ay ku kulansanaayeen isku wada waafaqeen uu ka hor imanaayo wuxuu noqonayaa mid baatilu noqonaya mid madmuuma oo la dhaleecaynayo oo baatilu noqonaya tafaasiirtii salafka waa inaanu khilaafin walow munaasic yaan la ogaani walow haba ku dhisnaado cadamu bilmunaasic bilmunaasicbe yacni tafaasiirta salafka laga hayo waa inaanu noqon mid caaridaayo ka hor imanaayo weliba aayaadka waa in lala kaashadaa siyaaqa ay ku jiraan iyo waxa ka horeeya iyo waxa ka dambeeya iyo asbaabu nusuulka mid walba ilaayaadka waxaa la eegaa siyaaqooda wakhtiyada qaarkood macnaha waxaa kuu saxaya meeshay ku dhex jiraan iyo hadalkay ku lammaan yihiin ee weheliya marka la eego ama waxa ka horeeya la eego ama waxa ka dambeeya la eego hadda maaragta a'immadii salafku waxay odhan jireen sida saxaabada qaarkood laga soo wariyey aayadaha qaarkood marka bidcoo la daliishado waxay odhan jireen iqra' maa qablaha waxa ka horreeya akhri ya yuriiduuna an yakhrujuu min annaari wamaa hum bikhaarijiina minha walahum cadaabun muqiim waxay doonayaan inay ka baxaan naarta kamana baxayaan qaarba waxay u daliishadeen dadka naarta galaa walow ahlulkabaa'irba ha ahaadaanoo muslimiin dembi weyn la yimi haba ahaadaan ahaadaanbe cid naarta gashaa kama baxayso markaasaa saxaabada qaarkood waxay dhahay iqra' maa qablaha war waxa ka horreeya akhri aayadda ka horraysa maxay tahay waxay ka bilaabanaysaa kufri in lagu sheegaayo aayatulmaa'ida ina aladiina kafaruu low ana lahum ma fi lardi jamiican wa milahu macahu liyaftaduu bihi min cadaabi yowmi alqiyaamati ma tuqubila minhum walahum cadaabun aliim yuriiduuna an yakhrujuu min annaari wama hum bikhaarijiina minha marka cidda laga warramaya waayo waa kufaar weeye waa gaalo gaalaa laga warramaya kulamaa araaduu an yakhrujuu minha min ghammin uciiduu fiiha waduuquu cadaaba alxariiq waxaa lagu odhanayaa iqra' maa qablaha waxa ka horreeya akhri haadani khasmaani ikhtasamuu fii rabbihim faaladiina kafaruu quطicat lahum hiyaabu min naarin yusabu min fawqi ru'uusihim alxamiim yusharu bihi ma fii butuunihim waljuluud walahum maqaamicu min xadiid kulamaa araaduu an yakhrujuu minha min ghammin uciiduu fiiha cidda laga warramaya waayo waa kuwa gaaloobay iqra' maa qablaha weyy waxaa la yidhaahdaa wakhtiyada qaarkood iqra' maa bacdaha waxa ka dambeeya akhri kulamaa araaduu an yakhrujuu min annaari uciiduu fiiha wa qiila lahum duuquu cadaaba annaari aladii kuntum bihi tukadibuun aayadda sajda suuratu sajda ku sugan markastay doonaan inay naarta ka baxaan waa lagu celiyaa dee ahlulkabaa'ir la sheegi maayayaa la sheegayaa iqra' maa bacdaha waxa ka dambeeya akhri waxaa ka dambeeya aayadda lagu khatimayna waa maxay waa inay ahlu takdiib yihiin oo cid markaa beenin la timi ay yihiin baa laynoo sheegay wa qiila lahum duuquu cadaaba annaari aladii kuntum bihi tukadibuun waa ahlu takdiib laa ahlu tawxiid waa cid beenin u saaxiiba marka waxaa lala kaashanayaa oo marka macnaha in lagu ifsado la doonayaa maca alistirshaadi bisiyaaqiha wa sibaaqiha wa lixaaqiha wa asbaabiha siyaaqeeda iyo waxa ka horeeya iyo waxa ka dambeeya haleelaya iyo asbaabtay lahayd mid walba qawaaciddii carabiga ahayd baana lagu soconayaa marka intaasoo dhan kuu saxanto maxaa bimuqtadaa lugati carab loogu soconayaa dee lugo carbeed baa lagu soo dejiyey allah waxa uu yidhi innaa jacalnaahu qur'aanan carabiyan lacallakum tacqiluun qur'aan carabiyaanu ka yeellay innaa anzalnaahu qur'aanan carabiyan lacallakum tacqiluun labada aayadoodba waxay sheegayaan qur'aanku inuu carab yahay af carbeed iyo lugo carbeedna ku yimi idan qawaaciddii carabiga waa in lagu socdaa fainamaa yasarnaahu bilisaanika lacallahum yatadakkaruun luqadaadaannu ku sahaloo ku fudaydinay si ay ugu waana qaataan bilisaanikana waxaa looga jeedaa biluqatika litafhamahu alcarabu mink si ay kaaga fahmaan kitaabku waa mubiin waa cad yahay alghasya hal xidhaalayaal ma aha waalkitaabi almubiin inaa mubaaraka waa kitaab carabi ah luga carbeed ku yimi la sahlo la fudaydiyey walaqad yasarna alqur'aana lildikr fahal min muddakir lama adkayn allah wuxuuhi waa sahlo waa fudaydina walaqad yasarna alqur'aana lildikr fahal min muddakir wuxuu allah inoo sheegay inuu mubiin yaho la caddeeyey oo waxna caddaynaayo waa bayin waana caddeeye waa tibyaanan likulli shay marka qawaaciddii carabiga ayaa lagu soconayaa oo luqadii carabiga ayaa lagu fasiraya saas aawadeed baa saxaabada nebigu sala allahu alayh wasalam iyagoo ahlu lisaankii ah waxay ula noqon jireen luqada carbeed bay ula noqon jireen wuxuu odhan jiray cabdullahi ibnu cabaas calaykum bidiiwaani alcarab waxay macnaha qur-aanka idinka qarsooma waxaa u noqotaan diiwaanka carbeed u noqdaa diiwaanka carbeed waa maxay waa gabayadii hore ee qadiimka ahaa ee dadka markii lisaankooda iyo carabkooda aan laxni gelin ee uu toosnaayo qumanaa carabiga ay u yaqaaneen si saliiqa ah ay u yaqaaneen gabayadii waayadaa la tiriyey taas yadaa bay markaa ahaayeen aad iyo aad qaar u yaqaana taasna markaa waxaa ku ifsado ku fahmaan waxaad ka garan kartaa cabdullaahi bnu cabbaas su'aalihii uu weydiiyey ninkii khaarijiga ahaa ee la odhan jiray naafic ibnulasraq nin khawaarijtii ka mida oo naafic ibnulasraq la odhan jiray ayaa cabdullaahi bnu cabbaas oo qur'aanka fasiraya arkay waa raggii hoggaamiyeyaashii khawaarijta ka mid a firqada azaariqa la yidhahdana isaga loo nisbeeyeyba naafic ibnu asraq baa la odhan jiray marka wuu isla wen yahay yaa ibnu cabbaas wuu xaqirayaa iyadoo ibnu cabbaas uu ahaa baxar bad uu ahaa nebiguna calayhi salaatu wasalaam uu tafsiirkiiyo fiqigaba ugu duceeyey allahuma faqihu fi ddiin wacallimhu ta'wiil markaasuu baninanka yare qur-aanka fasiraya da doonaya inuu qur-aanka fasiro wuxuu u jeedaa dee kollay markaa waa khaldayaayo masaxayo wuxuu soo guray erayada ghariibka ah ee aan aadka caanka u ahayn ee qur-aanka ku jira ile luqadu waxay u qaybsantaa qaybna waa qayb dadku wada garanayaan qaybna dad gaara garanaya af waliba wuxuu leeyahy erayo ghariib buu leeyay hariibulqur'aan buu soo guray maxaa ereygaa la yidhahdaa naxaas maxaa la yidhahdaa qistaas maxaa la yidhaahdaa yacni waxa weeye marka kelimaad buu saa weydiinaya qamdariir maxaa la yidhaahdaa saraabiila maxaa la yidhaahdaa wasiile maxaa la yidhaahdaa tii wale uu weydiiyo wuxuu yidhaahdaa markuu ka jawaabo cabdullahi ibnu cabbaas wuxuu yidhahdaa shaahid maxaad carab uga saa tahay shaahid yacni bayd gabay ah oo sidaa u markhaati furaya carabi inay sidaa u taqaanay maxaad u haysaa ibnu cabbaas buu su su'aalaya mid walba ibnu cabbaas wuxuu dul saaray bayd gabayuu dul saaray boqol iyo sagaashan su'aalood buu weydiiyey oo mid walba uu leeyahay maxaad carab shaahid uga haysaa inay saa tahay hal mid ibnu cabbaas uma waayin bayd gabaya dhammaan mid walba bayd gabaya oo wakhtiyadii hore qadiimka ahayd la tiriyey ayuu u soo qaato markaysaga uu yidhi kaasaa u daliila in sidaa carabi u taqaanay haddaba boqol iyo sagaashan su'aalood ka warran oo qariibu lqur'aana alfaad qur'aanka ku timi oo ghariib ah uu weydiinaayo tafsiirkeeda iyo shaahid wuxuu carab uga hayo hal mid ibnu cabbaas uma waayin bayduu saaro waxay ku tusinaysaa muhimmadda ay leedahay carabiga in si fiican loo bartaa oo adabkeeda iyo gabaygeeda iyo suugaanteedama la bartaa si qur'aanka iyo xadiiska si fiican loogu fahmo ayay caddaynaysaa waatuu imaamu shaafici uu yidhi tacallamtu aladaba cishriina sana liakhduma alfiqha shaafici baa odhanaya suugaanta carbeed waxaan bartay labaatan sano ayaan bartay waa imaamu shaafici waxaan u bartay liakhduma alfiqha si aan fiqiga ugu khidmeeyo si aan fiqiga ugu khidmeeyo marka muhimmad gaaray leedahay qawaaciddii carabiga ahayd waa in lagu socdaa oo carabi siday u taqaanay lagu fasiraa weji aan carab laga haynna waa inaan lagu fasirin mar labaadka haddii waxa weeye laba weji carabi ay u isticmaasho oo weji uu caan yahay oo shaaciyahy oo daahir yahay wejina uu khafi yahay oo qarsoon yahay ka shaa'ica daahirkaa waa in lagu fasiraa ee fasaaxada badan wejiga afsaxa ah iyo wejiga daahirka ah baa qur-aanka inuu ku yimi lagu xambaaraya saas aawadeed ba ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen laa yaduuquuna fiiha bardan walaa sharaaba mufasiriinta qaarkood oo aan badnaynin siday ku fasireen bardiga in looga jeedo hurdada waa qowl khalat ay yidhahdeen in lagu fasiraa bardigu qabowgii caadiga ahaa waa in lagu fasiraa oo naarta gudaheeda qabow kuma dhadhaminayaan sharaab la cabbana kuma dhadhaminaya walow markaa hurdadu jidhka haba qaboojisay haddana bardi marka la idlaaqo macnaha shaa'ic ee daahirkaahi ma aha in hurdada loo jeedo qur'aankana sida shaa'ic ee daahirka ah ee macruufkee la yaqaano ayaa lagu fasiraa qawaaciddii carabiga waa in markaa loo cuskadaa qawaaciddaasina waxa weeye waa badan yihiin waxaanay u qaybsamaan qawaacid tafsiiriya iyo qawaacid tarjiixiya labada noocba waa leeyihiin kutubo gaaraa laga qoray qawaacidda qaarkood waa qawaacid tafsiiriya alfaadda maxaa cumuum faa'iideynaya maxaa itlaaq faa'iideynaya maxaa waxa weeye yacni intee lafdi baa laga qaadanaya inay caam tahay laga qaadanaya ila meelaha qaarkood baa laysku khilaafaya caam iyo khaas ma macno khaasaa lagu fasira mise macno caamaa lagu fasiraa qawaacidda tarjiixiga waxaa soo gelaysaa in cumuumka laga arjaxo khusuuska ayaa soo gelaysa qawaacidda tafsiiriga waxaa soo gelaysaa qawaacidda wax lagu fasiro alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab tixgelin waxale lafdiga caamnimadiisa ee sababta gaarnimadeedu ma laha sababta eh, gaarnimadeedu ma laha oo sababta laguma gaar qawaacidda tarjiixiga ah ee wax lagu kala arjaxaayo waa badan yihiin qawaacid badan baa jirta alaslu fi damiiri an yacuuda ilaa aqrabi madkuur asl waxaa waa damiirka ka ugu dhow inuu u noqdo oo kii ugu dhowaa haddaan u noqonayn daliil bay u baahan tahay in markaa sidaa looga jeedo halkaa kale loo celinayo waaya waxaa ka mida qawaacidda tarjiixiga wax lagu kala arjaxaayo in marka waxaweye la yidhaahdo marka laysku khilaafo ta'siis iyo tawkiid ta'siiskaa lagu xambaaraya macno cusub inay sheegayso si macaanida qur-aanku u fara badato waayo tawkiidku waa khilaafu lasli waa khilaafu lasli waa yahay marka qawaacid badan bay culammadu sheegeen ishaarada ayaan ku kaaftoomayaa maadaama kutubo gaara laga qoray hadda taa ku dheeraan maayo waxaa soo gelaya alcinaayatu bilasbaab asbaabu nuzuulka in lagu dadaalo waayo macnihii bay waadixinaysaa waxay culammadu yidhaahdaan alcilmu bisababi yuciinu cala alcilmi bilmusabab sababta in la gartaa waxay caawinaysaa in musababkii la garto aayaddu sababtay ku soo degtay aqoonsadka la aqoonsadee la gartaa waxay ka qayb qaadanaysaa macnaha looga jeedo in la fahmo waayo mawaadicda qaarkoodba haddii aan sababtii ruuxu garanayn macno qalada u fahmayaan laysa cala aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaati junaaxun fiima tacimuu idaa ma ttaqow wa aamanuu aayaddaasoo kale wakhtigii cumar bnulkhadaab cid saxaabadii iyo taabiciintii ka midaba ku qaldantay waayo sababtii bayna garan dabeedna macno qaladay u fahmayn qudaamatu bnu madcuun wa asxaabuh waxay u fahmeen cidda marka ahluliimaanka iimaan iyo camal saalix iyo taqwo iyo ixsaan kulansatay khamriga inay cabbaan inaanay dhib ku lahayn oo dembi aynay ku qabin laysa cala aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaati junaaxun fiima tacimuu idaa mataqaw wa aamanuu marka khamrigii bay cabbeen markaasa aayaddan baa noo daliila cumar wuxuu u sheegay qaladka ay qaldameen buu u sheegay oo taawiilka ay seegeen masaladuna waxay ku saabsan tahay shay xaaraana oo la xaaraantinimeeyo khamri ah inay xalaashadeen oo xalaalnimo u ictiqaadiyeen si ta'awul ku jiro ay awilanayaan aayadda cumar saxaabadii buu shiriyey wuxuna maxaynu ka yeellaa waxaa saxaabada qaarkood u soo jeediyeenoo ku yidhaahdeen istitaabo ka samee waa yacni arrinkii dee ta'awul bay ku xalaashadeen oo arrinka noocana uma badheedhine ka noqda dhehoo ka toobad keena ku dheh ka toobad keena ku dheh hadday ka toobad keenaan xadkii ka jar xaddu shaaribi xadkii khamriga ka guur halkii buu markaa toobad weydiiyey inay ka soo laabtaan oo ka noqdaan waana u caddeeyey inay markaa taawiilkaasi qalad ahaa waayo aayaddu waxay ku soo degtay intuu khamrigu xalaasha ahay aan la xaaraantinimayn dadkii cabbi jiray ee saxaabada ka mid ahaa oo iyagoo khamrigii cabbay ee yacni markaa ku dhintay amaba lagu dilo shahiidnimo qaata markaasaa waxay yidhaahdeen saxaabada qaarkood markuu ilaahay sheegay inuu rijsi yaho xaaraan yahay oo dadkii calooshooda isagoo uu ku jiro khamrigu ku dhintay amaba istishaado ku shahiidnimo qaatay qurunkaasi iyagoo ugu jiro caloosha maxaa xaalkoodu noqonaya markaasaa aayadda lagu caddeeyey iyagu inaynay dembi ku qabin waayo wakhtigaa xalaal buu ahaa xaaraan ma ahayn markaas sababtii waxay caddaynaysaa aayadda macnaheedii bay waadixinaysaa misaal labaad fa aynamaa tuwalluu fasamma wajhu allah meel kastaa wejiyadiinna u jeedisaanba halkaasi waa qibladii ilaahay waa wejigii ilaahay ilaahay baa qaabisheen haddii markaa la eego lafdiga aayadda waxaa la moodayaa qiblada in loo jeestaa inaynay waajib ahayn loogama see jeedin sidaas waxay ku soo degtay cid ama qibladii garan weyday oo geesaan qibladii ahayn iyagoo qibladii moodaya u tukaday ama safar ku sugan oo socdaal ahaa oo dabeedna sunne e, tukanaya iyagoo daabaddoodii saaran labadaa nooc bay ku saabsanay ruux qibladii garan waayey oo meelaan qibladii ahayn qibladii mooday iyo ruux safar ah oo daabaddiisi saaranoo salaad sunna a ah tukanaya sunnahana daabadda korkeedaa lagu tukan karaa rakuubkaad saaran tahay ama gaadhiga ama daabadda gaadhiguba waa la mide meeshuu kula jeestaba sunnihii waa iskaugu tukanaysaa faralka waa in qiblada loo jeestaa qofku haddii ikhtiyaaran uu awoodi karaayo waayahay markaa labada nooc bay ku saabsanayd laakiin ciddii kale waa inay u jeesataa qiblada marka sababtii waxay caddaynaysaa macnaha looga jeedo yacni marka aayaddii ayay waadixinaysaa caddaynaysa taas ayay caddaynaysaa waxa dhacda mufasiriintu wakhtiyada qaarkood saynu haddeerba sheegnay horena u soo sheegnay inay tafsiirka isku khilaafaan wakhtiyada qaar waa dhacdaa oo tafsiirka wuxuu u qaybsamaa mid lagu ijmaacsan yahay oo laysku waafaqsan yahay iyo mid la ysku khilaafay haddaba kii lagu ijmaacsan yahay waa in sidiisa markaa loo raacaa lamana khilaafi karo ka laysku khilaafo laba nooc baa loo qaybiyaa ikhtilaafu tadaaddi iyo ikhtilaafu tanawuc baa loo qaybiyaa ikhtilaaf iska horjeed ah iyo ikhtilaaf yacni aan iska horjeed ahayn ee tanawuc la yidhaahdo oo midba nooc tilmaamaayo qaalibka tafaasiirta salafka laga soo naqliyey saxaabadii nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo taabiciintii laga soo raray waxay u badan yihiin ikhtilaafu tanawuc ikhtilaafkoodu wakhtiyada qaarkood isma diidana macaanida ay ku fasirana waa iswaafaqayaan laakiin qadar aan badnayn ayay noqonayaan marka loo eego inta ikhtilaafu tadaadiga noqonaysaa ma badnaanayso marka loo eego ikhtilaafu tanawuca ikhtilaafka iska horjeedka ah oo khata iyo sawaaba dhex yaalla aan wax ka tusaalayno waxaa ka mida mihaal ahaan qowluhu tacaala ilaa an yacfuuna aw yacfuwa aladii biyadihi cuqdat nnikaax aw yacfuwa aladii biyadihi cuqdatu nikaax kaa gacantiisa ay ku sugan tahay guntinta nikaaxu waa kuma waa la ysku khilaafo salafka laftoodii baa isku khilaafay mufasiriintii ka dambeeyeyna sidii bay isku khilaafeen waxa la yidhi waa zawjka ninka qofka dumara qaba weeye waa la yidhi waxaa kaloo la yidhi waa weliga marka mawsuulka cidda looga jeedo baa la ysku khilaafay ilaa an yacfuuna aw yacfuwa aladii biyadihi cuqdat nnikaax guntinta guurka ayaa gacantiisa ku suganna waxaa looga jeedaa weligana marka horay ku sugan tahay oo laa nikaaxa ilaa biweliyin ilaa uu isagu markaa dee u guuriyo yacni ma guursan karo marka guntinta guurku marka horay gacanta ugu jirtaa yacni weligaa igu jirtaa marka dambena zawjkay gacanta ugu jirtaayoo dee ama furaya ama ku qabayo ku haysanaya marka maadaama labada ictibaar ay leedahay ayaa culammada qaarba ay mid ku fasireen isma waafiqi karto loogama jeedi karo labadaba in lagu xambaaro mid ahaanun ayaa looga jeedaa waa ikhtilaafu tadaadi weeye waxaa markaa la baadhayaa wejigee arjax ah tarjiix baa markaa la kala samaynaya sawaab iyo khata buu dhex yaalla tusaale labaad waalmuallaqaatu yatarabasna bianfusihinna alaaata quru' dumarkii la furay waxay nafahooda la suganayaan saddex qur'i erayga qur'i baa mushtaraka waxaa loo isticmaalaa xaydka iyo daahirnimada mid walba dhiigga caadadana qur'i waa la yidhaahdaa iyo qar'iba mafradkeedu laba weji buu leeyaho qar'i iyo qur'iba waa la yidhahdaa inkastoo laakiin jamc ay ku kala duwan yihiin qur'i waxaa lagu jamciyaa aqraa qar'ina waxaa lagu jamciyaa quruu tadacu asalaata ayaama aqraa'iha waa ti xadiiska ay ku timi kaasi waxa weeye waa jamcu qur'in waa sida juz'un ajzaa qur'un aqra midna waa qar'un oo quru' baa lagu jamciyaa laakiin xagga kale waa isku macni lafdigunbaa kala duwan marka xaydka iyo daahirnimada dhiigga caadada iyo daahirnimada ay ka daahir noqoto qofka dumari labada mid walba qur'i iyo qarciba waa la yidhahda marka salaasata quru' ma waxaa loo jeedaa salaasata athaar saddex daahirnimo miyaa looga jeedaa mise waxaa looga jeedaa salaasa xiyad saddex xayd baa loo jeedaa saxaabadii nebiga sala allahu alayh wasalam baa isku khilaafay qaarba sibay mareen a'immadii madaahibtuna labadii qowl bay ku kala fayleen way kala qaateen ikhtilaafu tadaadiga tusaale kale haddaynu ku khatinno waxaa ka mid a markuu ilaahay uu yidhi wafadaynaahu bidibxin cadiim kaa la furtay ee wanka weyn lagu furtay ee la gowracayo waanka weynee la gowracayo lagu furtay ee markii hore ay ahayd in la gowracaa kumuu ahaa ma isxaaq buu ahaa mise ismaaciil buu ahaa way isku khilaafeen culammadii hore markaa waxaa salafku oo saxaabadii iyo taabiciintii waa isku khilaafeen a'immadii ka dambaysana waa isku khilaafeen walow markaa haba kala badnaadaan oo ismaaciil ha u badiyaan culammada badankoodii waxaynu misaal baynu hadda uga jeednaa tarjiixul aqwaal hadda muraadkeennu ma aha ee waxaynu uga jeednaa inaynu tusaalayno ikhtilaafka iska horjeedka ay noocuu yahay inaynu tusaalayaal qur-aanka uga keenno saddex tusaale ayaynu keennay isma waafiqi kartoo lama odhan karo isxaaq iyo ismaaciil labadaba waa loo jeedaa waayo mid keliya in la gowraco la amray ibraahim inuu gowraco inaan keliya inuu gowraco ayaa la amray labadaba inuu gowraco lama amrin kii keliya ahaayee la amray inuu gowraco ayaa lagu furtay markaa eh, bidibxin cadiim yacni markaa neefkan weyn ee la gowracayo yacni markaa lagu furtay marka mid haddii la yidhaahdo waxaa ka laasimaysaa ka kale markaa inuu qowlka kale dhaco ayaa ka dhalanaysa lianna almufadda waaxid waayo kala furanaya waa mid qura nooca labaad waxaa laha ikhtilaafu tanawuc baa la yidhaahdaa waa ikhtilaaf aan iska horjeed ahayn oo iswaafiqi kara midba nooc buu tilmaamay mar alfaadda iyo ereyada kala duwane macnuhu isku mid buu noqonayaa marna lafdi caamay soo wada gelayaan marna midna wuxuu sheegayaa macnihii mutaabaqada ahaa ayuu sheegayaa midna macnihii waxa weeye markaa juska ahaa ee qayb ka mida ahaa buu sheegayaa midna laasimkii buu sheegaya intaa mid walba waxay noqonaysaa ikhtilaafu tanawuci bay noqonaysaa aan tusaalayno maalan iyadoo macnuhu isu tegaayo laakiin erayadu kala duwan yihiin waxaa ka mid a ihdina asiraata almustaqiim ilaah waddada toosan nagu hanuuni asiraata almustaqiim maxaa looga jeedaa bacdi culammada ka midii waxay dhahen waxaa loo jeedaa alislaam islaamnimada waa kow bacdi kale waxay yidhaahdeen waa qur'aanka siraatulmustaqiimku waa laba yacani waxay u jeedaan waa raacitaanka qur'aanka la raaco muraadkoodu waa saas qur'aan bay yidhaahdeen laakiin itibaacu lqur'aan bay u jeedaan bacdi saddexaad waxay yidhaahdeen asiraat almustaqiim waxa weeye waa ariiqu lcubuudiya waa ariiqa cibaadada markaysa allah lagu caabudaayo bacdi kale waxay dhahen waa asunnatu waljamaaca waa sunnadiiyo jamaacada bacdi kale waxay dhahen waa taacatu llahi wa rasuulihi waa ateecitaanka allah iyo rasuulkiisa la ateecayo tafaasiirta culammadii hore ee salafka laga soo naqliyey ma isdiidan yihiin maya isma diidana almu'addaa waaxid yacni waxa weeye lafdigu haba kala duwanaado laakiin waxa weeye macnuhu waa mid qura macnuhu waa mid qura oo qur'aanka in la raacaa iyo sunnadiiyo jamaacada marka waxa weeye in la raacaa iyo taacada ilaah iyo taacada rasuulka in lala yimaadaa iyo tariiqulcubuudiya in lala yimaadaa islaamnimadii waa waafaqaysa islaamka saxiixna waa siraatu ka wey marka qur'aanka iyo sunnadii in la raacaa waa asalkii la raacayey ee siraatulmustaqiimka caddaynay marka waxa weeye alfaad iyo erayada kala duwan oo qaarba si u cabireen eh macnaha looga jeeda almacna almuraad waaxidun macnaha looga jeeda waa mid qura waa tusaale tusaale labaad waman acrada can dikrii fa ina lahu maciishatan danka dikrii bacdibaa waxay ku fasireen qur'aanka in looga jeedo kitaabii bacdi baa yidhi kalaamii baa macnuhu u dhacayaa hadalkayga hudaaya ayuu u dhacayaa waa yacni lafdigunbaaba kala duwan waa khulfi lafdi ma shay waaxid ah xataa macnuhu waa isku dhadhow yaho waa mutaqaarib ma aha sida tii horeo kale macnuhu uu noqonayo mid mutaqaarib oo isku dhow laakiin tan waaba isla mid qura laakiin waxaa ka yaro duwanaanaya cidda ku fasirtay dikrii xuska addoommadu i xusayaan ila dikri waxaa loo fasiraa waa masdaru mudaafun lifaacilihi iyo masdaru mudaafun limafcuulihi dikriguma allah buu ka dhacay oo yacni markaa dikrigiisii uu allah sheegay oo hadalkiisii iyo qur'aankiisii ah miya mise waa dikrigii allah lagu xusay ee addoonku la imanaayey oo dikrigu addoonku ka dhacaya kaasi waa tafsiir aakhar weeye kaa hadda maynaan tusaalayn laakiin intan kale ee kitaabi iyo kalaami iyo hudaaya ka cabbiray yacni waxay noqonaysaa musame keliya shay keliya magacu ku wada dhacayo haddaba waxaa jira marka laga hadlayo anwaacda dalaalaadka waxaa la yidhaahdaa tafsiir almutaabaqa waxa la yidhahdaa jira iyo tafsiir altadammun iyo tafsiirun billaazim mar mutaabaqa lagu fasiraa tafsiirun bilmutaabaqa bilmacna almutaabiq macnaha marka waxa weeye lafdiga daboolaya ee la-eg in lagu fasiro marna waxaa lagu fasiraa juz macnihii ka mid oo tadamun baa lagu fasiraa waa tafsiirun bitadamun waa juz macnihii ka mida baa la sheegaya marna waxaa la yidhaahdaa tafsiirun bilmisaal oo tadamunku isaguna la nooc yahay laakiin culamada qaar waa kala gaar yeelaan marna waxaa la yidhaahdaa tafsiirun bilaazim macnaha ka laazimaya ka dhalanaaya baa lagu fasiraa laakiin marka sidaa lagu fasirayo awjuhda aynu sheegnay ma aha inay isdiiddan yihiin ee way iswaafaqayaan cala sabiil lmisaal tafsiirun bilmacna almutaabiq marka lagu fasiraayo waxaa ka mid a markuu allah uu yidhi wa huwa alghafuuru alwaduud allah waa ka dembi dhaafka badan ee jacaylka badan oo awliyadiisa u jacaylka badan alghafuur iyo alwaduud labaduba waxay u fasirmayaan macna alfaacil oo gufraanka iyo wuddiguba allah bay ka xasilayaan in la kala duwo oo la yidhaahdo yacni midna waxaa loo fasirayaa macna alfaacil midna waxaa loo fasirayaa macna almafcuul dee sax noqon mayso ee isku waafaqayaan waa in markaa lagu fasiraa alwaduud marka wuxuu noqonayaa alwaaddu liawliyaa'ihi waa ka awliyadiisa jecel aad iyo aad u jecel wa tafsiru bilmutaabaqa haddaba waxaa jira tafsiir lagu fasiray alwaduud aladii yuxibuhu awliyaa'uh waa ka awliyadiisu jecel yihiin awliyadiisaa jecel waxaa ahlucilmiga qaarkood yidhaahdeen wa tafsiirun billaazim macnihii ka laasimayaa lagu fasiray oo si uga laasimayaa dee allah markuu jecel yahay awliyadiisa awliyadiisuna allah waa jecel yihiin marka inay iyagu jecel yihiinna waa ka dhalanaysaa marka waxa weeye waa macnihii ka laasimayay noqonaysa midna waa tafsiirun billaasim midna waa tafsiirun bilmutaabaqa waayahay tafsiir billaasim waxaa kaloo noqonaya aqwaasha culammada la soo wariyo oo bacdu salaf ay ku fasiraan sifaadka qaarkood macnihii ka laasimaya ay ku fasiraan wasnaci ilfulka biacyunina markuu ilaahay ku yidhi nebi nuux doonnida samee biacyunina ilaalinta indhaha yaga aanu kugu ilaalinayno ku samee waxay ku fasireen bimar'a minna aragti xagga yaga ah aanu ku arkayno ku samee ama walitusna calaa cayni ay bixifdina wa kalaa'atina bacdi baa saa ku fasiray walitusnaca calaa cayni yacni markaa ilaalintayda aan ku ilaalinayo baa macnuhu u dhacaya marka wa tafsiirun billaazim waxay moodaan dadka qaarkood inay tahay ta'wiil yacni salafka qaarkood ay ta'wiil ku sameeyeen aayaadka sifaatka caynkaa ku soo arooray laakiin ta'wiil ma aha oo waayo asalka macnaha ma inkirin hadday asalka inkiri lahaayeen odhan lahaayeen ilaahay cayni uma sugnaan acyunna uma sugnaan ee aragti baa loo jeedaa iyo ilaalin baa looga jeedaa waxay noqon lahay ta'wiil bay noqon lahay cidda asalka nafyiday oo laasimka keliya macnaha ka dhigtay qad awal waa awilay kaasi ama ciddaan asalka nafyin ee laasimka uu sheegay macnaha ka laasimaya maa awal waxay noqonaysaa mar haddaanu asalka nafyin asalkana aynu sugaayay noqonaysaa lianna laasima alxaqi xaqun waayo xaqa wixii ka laasimay waa xaq xaqa laasimkiisii isaguna xaq buu noqonay allah inay indha u sugnaadeen iyo inuu arkaayo iyo inuu ilaalinayo intuba waa xaq ismana diidayaan marka in mutaabaqada lagu fasiro iyo in laasimka lagu fasiraa laba iscaaridaya maaha waxaa la odhanayaa qolna laasimkii bay ku fasirtay asalkana may nafyin qolna marka waxa weeye macnihii mutaabiqa ahaa ayay sheegtay waayahay waxaa jira ah, tafsiir bitadamun ama bijuzi lmacnaa qeyb macnihii ka mida in la tilmaamo cala sabiili mihaal wajacalanii mubaarakan aynamaa kuntu yacnii ilaahay wuxuu iga yeelay nebi ciise odhanaaya mid la barakeeyuu iga yeelay meel kastaan ku suganahayba waxaa lagu fasiray oo bacdi ku fasireen mubaarakan ay mucalliman lilkhayri aynamaa kuntu mid khayrka dadka baraya ayaa layga yeelay meel kastaan ku suganahayba ibnu qayim wuxuu yidhi haada juz'u musama almubaarak mucallim dadka khayrka baraayo meel kastaan ku suganuhu allah iga yeelay mubaarakan macnaheedii may wada wafayn ee qeyb ka mida macnihii baa la tilmaamay jus ka midaa la sheegay falmubaaraku kasiiru lkhayri fii nafsihi aladii yuxasiluhu ligayrihi tacliiman aw nusxan wa iraadatan wa ijtihaadan mubaarak waxaa la yidhaahdaa buu yidhi ibnu qayim baa odhanaya waa ka khayrkiisu fara badan yahay nafsi ahaantiis khayrkiisu markuu badan yahay isaga laftiisii barakadiisi iyo khayrkiisibaa badan oo khayr fara badan buu samaynayaa dadka kalena khayrkii waa ugu deeqayaa waa barayaa waa ugu nasteexaynayaa waa la doonayaa waa la jecel yahay waa kula talinayaa naftiisana waa kula dadaalayaa dee in la yidhahdo khayrkii unbuu dadka barayaa haddii aanu isagu khayrkii la iman nuqsaan baa ku sugan ya marka mubaarakan wuxuu noqonayaa nafsi ahaantiisa inuu khayr badan yahay dadkana khayr badan la raadinayo la doonayo la jecel yaho u gudbinaayo baraayo marka labada macnaba waa isu hogelayaan kasiiru lkhayr linafsihi waligayrihi mid walba macnihii oo dhammaystiri waa taas marka juz macnaha ka mida in la sheegaa waa dhacdaa nooc kale waa tilmaamaan culammadu waa tafsiir bilmisaal in la yahaha tusaale in lagu fasiro waxay gudagelaysaa noocan tadammunka oo juz macnihii ka mida in lagu fasiro ha yeeshee gaar bay u sheegeen culammadu tusaale allah wuxuu yidhi aladiina yu'minuuna bilgaybi waa kuwa qaybka rumaynaya qaybka maxaa looga jeedaa culammadii salafka qaarkood sida zirru bnu xubaysh waxa uu yidhi qaybka waxaa loo jeedaa waa qur'aanka waayo qur'aanka in la soo dejiyo allah soo ragay oo nebi maxamed lagu soo dejiyey oo kalaamullaahi uu ahaa oo ilaahay uu ku hadlay dee hadalku allah uu ku hadlay iyo waxyiguu nebiga u waxyooday siduu ugu waxyooday mid walba hayb bay inaga tahay cadaa oo taabiciintii ka mid isaguna wuxuu ku fasiray alghaybu alqadar qaybku qadarka weeyi dee qadarkana in la rumeeyo waa ta labadaa macne oo ay sheegeen yacni markaa laba imaam oo taabiciintii ka midi ay sheegeen isma diidana mid walba jus macnihii ka miduu sheega qaybkii wax ka miduu tilmaama qaybkuna waa ka guda ballaadhan abuu mudafar asamcaani wuxuu ihi cid kale waxay tidhi oo culammada ka midi qaybka waxaa loo jeedaa allah waayo allah waa hayb wuxuu kaloo ibnu cabbaas ka soo naqliyey abuu mudafar asamcaani tafsiirkiisa alghaybu kullu maa umirta biliimaani bihi mima gaaba can basarik qayb waxaa la yidhahdaa wax kastoo lagu amray inaad rumayso oo indhahaaga ka qarsoomay aanad arkaynin baa hayb la yidhahdaa wadalika mihlu lmalaa'ikati waljannati walnaari walsiraati walmiisaani wa naxwiha waxaa soo gelaya ashyaada qaybkao dhan baa soo gelaya markaa dee qaybkii wax ka mida inay tilmaamaan ma diidayso macnaha guud in loo jeedo wada cammimaayo qayb oo dhan allah in la rumeeya waa soo gelaysa an tu'mina billaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi inuu ilaahay ku hadlay iyo siduu ugu hadlay iyo nebiyada uu ku soo rogay iyo siduu ugu waxyooday kullu daalika qayb bay inaga tahay yowmul aakhirka in la rumeeyo qadarka in la rumeeyo waxay dhammaan soo gelayaan yacni markaa qaybka la rumaynayo jannada iyo naarta iyo xisaabta iyo miisaanka iyo bacsiga kullu daalika waa qayb cadaabuulqabriga waa qayb waa haakada marka tafaasiirtaas isma diidana ha odhan markaa waa khilaafo waa laysku khilaafaye dee wax badan baa iswaafaqaya ya oo iyadoo lafdigu markaa inuu dee khilaaf yahay ka muuqato ayaa haddana macno ahaan ay isu tegaysa noocaynu ku soo khatimaynaa waxay tahay eh, maxaa keensada in laysku khilaafo tafsiirka waxyaalaha keensan kara waxaa ka mid a ah anwaacda dalaalaadku inay kala duwan yihiin oo ikhtilaafu tanawuc u yimaado taa waa tilmaannay waxyaalo kale oo markaa ikhtilaafku ka yimaada ayaa jira waxaa ka mid a ah luqada carabiga marka la sheegaayo waxaa jira ishtiraak lugawi wax la yidhaahdo alfaadda qaar baa macaani kala duwan wadaaga oo dhowr macne loo isticmaalaa marka ishtiraagga lugawiga ah bimacnaa eray baa waxuu leeyahay macnayaal kala duwan oo xaqiiqa ah buu leeyahay sida iyo sida iyo sidaba carabi waa ugu hadashay waa uga jeedaa siyaadihii kala duwanabaa dhacday in lagu xambaaro tusaale waxaa ka mid ah aayaddii aynu akhrinaynay waalmuطallaqaatu yatarabbasna bianfusihinna alaaata quruu waa mushtarako dee dhiigga caadada iyo ka daahir noqoshada laga daahir noqdo labadaba qur'i ama qar'i waa la yidhaahdaa marka macnihii luqada sida iyo sidaba loogu isticmaalay ee loogu yaqaanay ayaa saxaabadii qaarba mid ku fasireen a'immadiina ay kala raaceen waayah tusaale labaad waxaa ka mida wa yaquulu sixrun mustamir mustamir waa laysu khilaafay tafsiirkiisa ilaa afar qowl baaba la gaadhsiiyey mustamir ma waxaa looga jeedaa waa sixir xoog badan oo qawi ah oo min almirati baa laga keenay duu miratin fastawa ay duu quwa saa waa loo fasira macno labaad waa loo isticmaalay oo ah marka in laga tilmaamaayo mustamir in looga jeedo waa mid tegey oo marka waxa weeye yacni markaa tegey oo marra waa yacni waa maray waa tegey marka mustamirun bimacnaa daahibun zaa'im waxaa kale loo isticmaalay mustamirun daa'im oo istimraarka dawaamka waa loo isticmaalaa macnaha afraad kollay markaa cid badani kolley kuma fasirin laakiin qaar baa sheegay oo ah marka waxa weeye waa yacni sixir qadhaadh oo min almaraarati laga keeno marka macaanidan kala duwan waxaa loogu fasiray eraygan baa sida iyo sida iyo sidaba loo isticmaalaa ma min almuriba ma min almiratiba ma min almuruuriba ma min alistimraariba ma min almaraaratiba yacni luqadii carbeed baa sida iyo sidaba loogu isticmaala farat min qaswara qaswarada kooxda qaansanayda ee wax markaa ugaadhsanaysaa qaswara waa la yidhaahdaa qasware waxaa kaloo la yidhahdaa libaaxana waa la yidhahdaa marka labada tafsiire kala duwane lagu fasiray luqada carbeed baa markii hore labadaba loo yaqaani labadaba waa loo yaqaani oogaaba kollay iila hadhay halkaas markaa ikhtilaafka laakiin mayd baa inoo yaallaa la yidhi marka habeenka salaasada aynu insha allahu tacaala yani fadhiga saddexaad aynu markaa qaadan doonnaa halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk